alfatxi fatxigii ka gadaal intaan maka la furan dadka muslimiinta waxaa waajib ku ahaa qofkii reer maka ah inuu inta maka ka hijroodo madiine aado sababkuna wuxuu ahaa maka waxay ahayd daarulkufri meel gaalnimo xarun gaalnimo gaala haysatay aheed marka markii ilaahi weynaa subxaana wa tacaala maka gacanta muslimiinta soo geliyey kadib waa dhammaatuuri nabigu sala allahu calayh wasalam hijiro laga haajiro maka oo madiine loo haajiro waa dhammaatay taas laa hijrata hijro min makata laga haajiro ilaa madiina loo haajiro waajibatu mid waajiba ma ahanin bacda alfatxi fatxigii ka gadaal waa dhammaatay taas xadiidkaas culammada muslimiintu marka waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanaa magaalada maka almukarama weligeed dambe gaalo gacanta u gelimay maalinkii nabiga sala allahu calay wasalam uu furtay maalinkaas siday u noqotay daarulislaam dib dambe weligeed inta islaamnima jirto daarulkufri u noqoma maxaa yeelay hadday daarulkufri noqoto waajibay noqonay in laga haajiyo nabigaana sheegay sala allahu alay wasalam hijiro laga haajiro mako oo madiine loo haajiro waa dhammaatay waa dhammaatay taas marka macnaheedu waxay tahay weligeed dambe noqomee daarulkufri saas wey macnuhu walaakin jihaadun waniya macnaheedu waxay tahay walaakin taxsiilu hawaabi ajar iyo hawaab in la soo xasiliyaa jihaadun waniya jihaad iyo niye ayuu ahaaday awal ajarkii lagu helayey in maka laga hijroodo oo madiine loo hijrooda waa dhammaaday kaas laakiin waxaan dhammaan oo ajarkii lagu helayaa niyo la niyeyso jihaad iyo in gaalada lala jihaado taasa ajarka lagu helaya walaakin jihaadu waniya walaakin taxsiilu hawaab ajar in la soo xasiliyo jihaadun jihaad ayuu ahaada iyo waniya labadaasaa jiraan oo baaqi noqona wakadaalika culammada muslimiintu waxay ku ijmaaceen magaalooyinka kaloo gaalada in laga hijroodo oo loo hijroodo magaalo mslim ayaduna ilaa qiyaamu saaca waa sharci waa taaganta magaalooyinka buldaanta gaalada in laga hijroodo oo loo hijroodo magaalo mslim ayaduna ilaa qiyaamu saaca waa sharci waa taaganta marna waa sunno marna waa waajib xaafid ibnu kaiir raximahu اllah tafsiirka suuraة النisaa in اladiina twafaahum اlmalaa'ikaةu ظaalimii anfusihim aayaddaas markuu sharxaa wuxuu yidhaahdaa qof kasta oo magaalo gaalo jooga laba shardi haddii la helo inuu hijroodaa waajibay ku tahay hadduu hijroo diidana dembi iyo cadaabu ku mudanaa wey macnaheedu laba shardi haddii la helo shardiga koowaad qofku waa inuusan diinkiisii khiyaar u lahayn ousan khiyaar alla u xaadidi karin waddan gaalaba ha joogo ee diintiisa hadduu khiyaar u leeyahay haajiriddu waa sunne waajib kuma ah waa sida fiicnaanta badan marka laakiin shardiga kood waxa way inaan loo ogolayn inuu si khiyaara ilaahay u caabudo shardiga labaadna waxay tahay waa inuu awood u leeyahay beledkan gaalada inta ka tago beled muslim uu tago haddii aan loo ogolayn si toosa inuu alla u caabudo meelu aadana uusan helaynin waajib kuma ah maxaa qofka wuxuusan awoodin alla kuma waajibin oo hadeer waxaa dhici karaa buldaanta gaalada dad u dhashay oo meeshaba ku dhashay in diintooda ciriiri la geliyo meel ay aadaanna aysan uquusa qofkaas uu siduu alle ku caabudi karu ku caabudaya laakiin la dhihi maayo inaad haajirtaa waajibi kuusa saamada awoode marka labadaa shardi wey dad badan waxay u haystaan waddamada gaalada ee hadda la aado in khiyaar dadku ay ku leeyihiin diinkoodana oo xor u yihiin laakiin arrintaas xaqiiqa ma aha waxaana og qof kasta oo meesha tegey iyo qofkii xaqiiqanimo u wasaday maxaa yeelay diinkii waxaa ka mid ah adinka iyo aqinka magaalooyinka badankooda adinka in kor laga adimo microfon kore laga adimo lama ogolo waana calaamadii muslimka lagu yaqin intaas waxaaba ka sii daran ninku xaaskiisii caruurtiisa ma xukumo ma xukumo ma ku qasbi karo diinkiina ilaashada amar kuma sii karo nin wadaad ah oo caruurtiisa geeyey ah, aniga igu yidhi wuxuu yidhi gabar aan dhalay aan waxaa dhahda maandhayo aada u xijaabo xijaabkaaga qaado goobaha waxbarashada ku aad ragga markay dabaalanayaan ha la dabaalan marka wuxuu yidhi markii la idhaha ya dhalinyaradu waa dabaalanayaan ardadu xagga iska istaageen waxa la anugu dabaal kuma jiro waa maxaa dhacay anugu kuma jiro waa loo yeeray gabadhii waxaa la dhegayso meeshaan xora fog ma waalidkaa kugu qasbay oo ku yidhi qaado marada kaas anaana inuu yidhi maandhayo hadday ku weydiiyaan inkir waxaa tira aabba ima dhihin mara qaado mafili waxa la inkiraya diinka inuu gabadhiisa ninkuu yidhaha xijaabo cawradaad qalin waajibay ku tahay soomaa waajibkiisii uu wuxuu le maandhayo ha sheegi xal waa loo ciqaaba awood ma markaasay leedahay yidhi may aabbayn ma qasbin anaan raba waa dooqayga iyo rabitaankayga inaad la dabaanato wiilashaan ma aabbaa kuu diiday maandhayo runta noo sheeg annagaa meel kaa saarayna meeshaan maaha meeshii laisku cadidi jiray meelii laisku cadfuri jiray maaha runta sheeg hadba waa lala shira hadba waa lala shira iiri anay marka dambe i yeerin kaala wariya maadaa yidhi gabadha marada weyn qaado ma dhihi ma dhihi ayadaa rab ha maadaa yidhi wiilasha lama dabaala kari ma dhihi hadda fiiri marka meeshaas ma xorriya taalla waxaa rabaa in run la sheega marte xorriya ma taalla xorriya ma taalo ma taalo marka qofka haddii xorriyad uusan helaynin o meel uu aadana uu heli karo labadaa shardi hadii la waa waajib ijmaacna way inay waajibtuu leeyihi xaafid ibnu kaiir laa hijrata haajirid min makata laga hijroodo ilaa madiina loo hijroodaa waajibatun mid waajiba ah maaha bacda alfatxi walaakin jihaadun walaakin taxsiilu hawaabi wاlkhayr ajarkii iyo qayrkii in lasoo xasiliyaa jihaad wey iyo waniya waxaa baaqiya jihaad iyo niyo jihaad la niyeysto waidastunfirtum markii laydinka bixi dalbo oo jihaad inaad u baxdaan laydinka dalbo fanfiruu baxa baxa tanna waxay tahay xaafid ibnu xajar bukhaariga markuu sharxaa wuxuu yidhi xadiiskan waxaa ku sugan oo laga qaadanaa madaxweynaha muslimiinta hadduu dad cayino oo yidhaahdo intiina waa inaad jihaadka u baxdaan waajibay ku noqonaydaa dadka tan hadduu istinfaar caama bixiyana waa la mid hadduu yidhaahdo dhammaan ragga qaangaarka ha baxeen dhammaan fardulcaynay ku noqonay xataa haddii jihaadku fardulkifaaya ha markaa hadduu dad gaara caynooyda intiinaas jihaadka u baxana intaasuu fardulcayn ku noqona marka haddii laydinka dalbado inaad jihaadka u baxdaan baxa laakiin yaa dalbaya waa madaxweyne dadka kale hadday dalbaan waajib kugu noqon ma hadduusan awal si kale kuugu waajibay hadduu si kale u waajibay sidii waajib kuugu yahay laakiin qof aan madaxweynaha ayn hadduu dalbo oo yidhaahdo u soo baxa jihaadka daldidiisaas kuugu waajibi dhammaanna culammadu saasay u fasireen xadiiska imaamu nawowi raximahullah wuxuu leeyahay macnaahu idaa dalabakum limaamu lilkhuruuji ila ljihaadi fakhrujuu xadiiska nabiga macnihiisu wuxuu yahay haddii imaamka muslimiintu idinka dalbo inaad jihaadka u soo baxdaan baxa oo saddexda goor oo ay fardulcaynka noqotay ka mid taha hadduu imaamka muslimiintu yidhahdo jihaad ha loo baxo waajibay ku noqotaa dadkaas rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canh can rasuulilaahi rasuulka alle wuxuu ka wariyey salى اllahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi qaala sulaymaan ibnu daawuud nabiyullaahi sulaymaan oo ah ina nebiyullaahi daawuud ah calayhim asalaam labadoodaba nabadgelyo korkooda ha ahaatee aa wuxuu yidhi la'aduufanna wallaahi waa ku wareegaa ho ku wareegaa ho ku wareegaa allaylata caawo calaa mi'ati mra'a boqol dumar ah ow tiscin wa tisciina mra'a ama sagaashan iyo sagaal haween oo saskiisii ah wallaahi caawaan isku maraho waa u galmoonaa waxyaalaha oo carabka in lagu dhifto laga xishoodo sarbeebaa loo magacaaba sidaas wey sharcigu waan ku wareegaa wuxuu ula jeeda waan u galmoonaa taasna waxay kutusaydaa ambiyada awood dheeraada ilaahay inuu siiyey boqolkaasu isku mara awood dheeraadaha rabbulcaalamiin siiyey nabiga salى الlahu عalيه wasalam koob iyo toban dumara oo u qabay uu koob iyo tobankooda habeen isku maro markaasuu hal mar kubaysa marka ambiyada awood dheeraada aa ah rabbulcaalamiin siiya awood dheeraada ilaahay siiya marka wuu ku dhaartay laaduufanna waan ku wareegayaa ku wareegayaa oo ku wareegaa alleyla tacaawa calaa miati imra'a boqol dumar ah oo tiscin wa tisciina imra'a ama sagaashan iyo sagaal dumar ah kulluhunna dhammaantood mid kastoo ka mid ah yأti wuxuu la imaana bifaarisin mid oo fardafuul ah dhammaan mid kastana waxay dhaleen wiil fardaha ku dagaalami yaqaan mid kastaoo ka mid ah haweenay kasta oo boqorka ka mid ah waxay dhalaydaa wiil fardafuul ah oo fardaha fuula oo fardaha ku dagaalami yaqaan oo gaandhari ah ayay dhalaydaa kulluhunna mid kastaoo ka mid ah yأti wuxuu la imaanaa qof kastaoo ka mid ah bifaarisin wiil fardafuul ah faariskaasoo yujaahidu jihaada fii sabiililaahi jidka alla iyo diinka koryeelidiisa taasna xaafid ibnu xajar waxaa laga qaadanaa u yidhi waxyaalaha oo mubaaxa ah oo layskaga macaansado inay sunno noqonayaan niyada fiican daraaddeed xaaskiisi inuu u tago aa cibaado noqonayda hadduu wax fiican niyeysto wuxuu niyeystay indhahaaga aad xumaanta ka ilaali xaaskaaga aad ka dhigtid qof dhowrsoon oo aad ilaalidid adna aad is ilaalidid intaas ajaru kuhela ibaaday noqona ibaaday noqona caruur fiican oo saalixa hakuu dhashu niyeysa ibaaday u noqona faqaala wuxuu ku yidhi lahu nabi sulaymaan saaxibu saaxiibkiis saaxiibkaas culummadu waxay u badiyaan malag qaarna waxay ku fasiraan nin oo saaxiibkiisa oo qaarkood ay yidhaahdeen waa aasif ninkii oo nabiyullaahi sulaymaan u soo qaadi jiray carshigii balqiisa qaala ladii cindahu cilmu min alkitaabi kaas ay culammada gobor ku fasireen ninkii hal mar idriqsi ku keeni jiray carshigii balqiisa kaasuu ahaa ay culammada gobol yidhaahdeen laakiin culammadu waxay u badiyaan malag inuu ahaa oo la jooga aa wuxuu ku yidhi qul dheh insha allah saasuu ku yidhi insha allahu dheh uu yidhi malagaa yidhi ama saaxiibkiis kalaa yidhi faqaala wuxuu ku yidhi lahu nabi sulaymaan saaxibuu saaxiibkiis qul dheh insha allah falam yaqul ma dhihin insha allah macnaha inuusan maqlin iyo isla markiiba alla inuu halmaansiiyey labada mid ah, markiiba inuusanba maqlin iyo waa maqlay laakiin intuusan ku dhawaaqin ilaahay inuu halmaansiiyey sababtoo ah ilaahay wuxuusan doonin ma dhacaan insha allahu hadduu yidhahdo boqolkuba waxay dhali lahayn boqol wiil oo boqolkuba fardaha ku dagaalamaan ilaahayna ma doonin inay dhashaan marka ilaahayba waa halmaansiiyeyba ma dhihin marka falam yaqul ma dhihin insha allah falam taxmil ma aysan uuraysan waa isku maray boqolkii falam taxmil ma aysan uuraysan minhuna dumarkii xaalay ka mid tahay ila mra'atu waaxidatun hal haweenay ha uuraysato hal ka uuraysatay midaasoo jaaad la timid bishii rajulin nin jeexis ayaduna caruur dhammaystiran ma dhalin caruur oo naaqiso kala jeexan jeexiisa dhasho caruur naaqisa dhasho sooma jeedi marka halkaasna waxaa laga qaatay waxaasaan samaynaa lama yidhaah adoon insha allahu ku darin shay kasta oo aad doonayda inaad samaydo waxaa la yidhaha sidaasaan yeelaa insha allah ilaahi weynaana waaba naga reebay inaan nidhaahno waxaasaan samaynaynaa annagoon ku darin in sha allah walaa taquulanna lishayin innii faacilu daalika hadaa ilaa an yasha allah ilaah wuxuu leeyaha hadhihin waxaasaan samaynaa berri ilaa inaad ku darto in sha allahu maahan in sha allahuba ku dariddeedu laba faa'iidaba waa kuu tare koow dembigiiad ka badbaadi haddaadan ku darin waa dembaabi baa tiraa waxaasan samayna oodan insha allah ku darin waa dembaabi hayla waa lagaa reebo nahyiya meeshaan yaalla tan labaadna markaad ku xirto mashiicada alle barakadeediiad hela ilaahay wixii inuu fududeeyaa dhacdo saddex haddaad xataa dhaarato oo tiraa wallaahi waxaasan samaynaa insha allahu aad ku darto wixiina aadan samayn kafaaro lagaama rabo fiiri waa dhaarat wallaahi saasaan yeelaa insha allah waa ku daba wixii ma adan samayn kafaaro lagama rabo dembina meli marka insha allahuba waa in qofku caado ka dhigta war kasta ou leey waxaasan samaynaa insha allahu waa inuu raaciya awoodda weyn ilaahay loo tiiriyaa iyo mashiicada waa in loo tiiriyaa waxaa kaloo laga qaadanaa insha allahuba qalbiga keliya ma kugu filna afka waynaad uga dhawaaqdaa in sha allahu afkaad ka leeda nabigu wuu dhaartay sal اlahu alيه wasalam wuxuu yidhi waladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxamedi nebi muxamed nafsadiisu biyadii gacantiisa ay ku jirto low qaala hadduu nabi sulaymaan dhihi lahaa in sha allah lajaahaduu wiilashaasu waa jihaadi lahayen fii sabiilahi jidka alle caza allaa haaliba wajalla allaa weyn fursaanan xaal ay yihiin kuwa farda saaran ajmacuuna dhammaantood waa jihaadi lahaayeen lajaahaduu wowdeeda ajmacuuna lagu tawkiidina lajaahaduu way jihaadi lahaayeen fii sabiil lahi ajmacuuna dhammaantood fursaanan xaalay yihiin kuwa farda ku dagaalama istinahana hadalku markuu isku xihan yahay way marka laysku waafaqsan inuu wax kuu tara markaad tidhaahdo saasaan samaynaa horay uga dar insha allah haddii gadaal aad ka raacsido inta halmaanto mar dambe insha allah culummadu waa isku khilaafsan yihin in wax taray ah. waa isku khilaafsan yihin waa dhaaratay maalan wallaahi saasaan yeela mar damba lagu insha allahu taasaa tihi insha allah culummada gabal waxay leeyihiin insha allahdaas daadan shaygii sidii yeelin kafaaradii waa lagugu leeyahy waana ku dambaabay maxaa yeele waxaa shardiga insha allahda inay hadalka hore ku xihanta laakiin ugu yaraan dembigiiad ka badbaadin oo haddee ha ilaahay weyna wuxuu ku leeyaha hadhihin waxaasaan samayna insha allah inaad ku darta maahan marka marka dambe lagu xasuusiiyo insha allah inaad ku darta waa laga maarmaan si aad nahyigii uga badbaado nahyigii si aad uga badbaado in ay kasaaradii kaa badbaadaydana waa dhici karta oo istisnaha munqadica wax waa anfacaa nabiga salى اllahu calayh wasalam markii uu yidhi geedaha magaalada maka ku yaalla lama goy karo cabbaas nabiga adeerkiisaa yidhi ila idkhira rasuulka alla waxaad nooga soo istasnootaa idkhirka markaasaa nabigu yidhi ila idkhira marka haddii lagu xasuusiyo ka dabageydo mashiicada inay wax taraydo ayuu xadiisku kutusa rawa الbخaariyu can anas bni maliki radي الlahu canhu can الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi addaaquunu daaquunku shahaadatu waa shahaado likulli muslimin shahaadadaasoo likulli muslimin qof kastaoo muslima u sugnaatay qof kasta oo muslim ah daacuun hadduu u dhinto waa shahiid shahaadadu waa darajo weyn oo ilahay agtiisa laga gaaro nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alay waslam qof kasta oo daacuun u dhinta waa shahiid shahiidka saddex loo qaydiyaa shahiid fi dunya wاlaakhira adduunka waa shahiid aakhirana waa shahiid waa qofka muuminkaa oo mukhliskaa oo gaalada ula dagaalamaya litakuuna kelimatu llaahi hiy alculyaa oo goobta lagu dilay adduunka waa shahiid waxaa loola jeedaa ma la dhaqayo laguna tukama tala kafana layska aasa aakhirada waa shahiidu ajarkii shahiidku leey qofna waxaa la dhaha shahiid dunya addunyada waa shahiid laakiin aakhiro shahiid maaha waa qofka munaafaqa ah ama danaha kale lahaa oo gaalada la dagaalamaya gaaladu disho adduunka mana la dhaqo lagumana tukado waa la aasaa laakiin aakhiro waxba u tarin ilaa niyad fiican ma lahayn niyad fiican ma lahayn haba u tarinin laakiin annagu niyadii ma daalaca karno saas darteeda adduunyada axkaamtii shahiidka la marsiina shahiidun aakirana waa kan aan hadda dul taaganahay qofka daacuunka u dhintaa ka mida qofka daacuunka u dhintay aakiro wuxuu leeyahay ajarkii shahiid laakiin adduunka waa la dhaqaa waa la karfanaa waa lagu tukanaa waa sidii qof cadiya loola dhaqmaa adduunka dadkuu ku xogi daacuunkuna ma ahan shubanbiyoodka maaha <coughs> ma ahan daacuunka waa nabaro ka soo baxa jirka meeluhu u jilicsan yahay meelaha dhidida sida kilkilaha oo kale sida dhegta raadkeeda oo kale aan nabarra ka soo baxayaan markaasay qofka xumad qandhay ku qabanayaan qandho kulul ah, markaasaa qofku lalaba keena waa mataga waa miir daboolma marka dambe degdeg ana loogu baabacaa waa xanuun aad u khatara xanuunkaana shombiyoodka iyo wax ku dhow midna maaha waa nabaro fooda ka midmadoo ka soo baxaya kilkilaha iyo dhagaha raadkooda iyo meelaha dhidida iyo meelaha jirku u jilicsan yahay kadib lalabo iyo matagu keena wadnuhu waa garaaca waa dhammaana qof dadku daacuuna la yidhaha keligiisna maahane nabiga sala allahu calayh wasalam xadiis imaamu maalik muwadda uu ku soo saaray wuxuu yidhi ashuhadaau sabcatun siwa alqatli fii sabiili اllaah shuhadada marka laga reebo qofkii goobta dagaale gaala iyo muslim lagu dilay toddoba nuuc oo kale waa shuhada toddoba nuuc oo kalea jiraan oo shuhado ah toddobadaa nabigu tiriyey salى اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi almadcuunu shahiid qofka daacuunka u dhintay waa shahiid almadcuun laba wuxuu uga dhigay walgaraqu shahiid qofka biyaha ku dhintayna waa shahiid biyo ku dabaalu islaha ama waa ku dhacay ama xeelu ku dhacay lagama hadlaayo qof tahriibayey oo isaguba ogaa meeshaan in ugu baaba'o oo naftiisa diimeeyey kaasu haddaan ilaahay cafin sifadii ahlunaarka wey waa xaaraan qadcana badda inuu qofku ku safro laba shardi iyadoo la helin shardiga koobaad baddu markaas waa inaysan khatarahayn oo kacsanayn shardiga labaad markabka uu ku safrayo markab caafimaad qaba oo lagu safri jiray oo lagu imaan jiroo la yaqaan wa inuu ayaga labadu midna maaha waxun oo meesha alwaaxda iskula garaaca markaasaa la leeyahay halkaas qabta inta la tuso halkaasaad qabaydaan saasaad u qabaydaan meeshaasaad u jeedaydaan saasad usii wadaan markaad xeebta tagtaan ka daatee iska tuura waa alwaax meesha la iskula hakado maahan maraakiib iyo dooma lagu safro qofka ku safraa waa qof naftiisa dilay bukhaari iyo qayrkiisna waxaa ku sugan qofka naftiisa dilaa naartuu gela waana ku waara ilaahay weyna wuxuu le walaa taqtulu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima marka dadkaas waa dadka dadka badda ku safra ayagoo og inay halaag tahay waa ahlu naar naartayna ku waaraya saas weeye ee qofka waxaa laga hadlayaa qof biyo qaadi kara ceeru ku dhici kara badu ku talageli inuu ku dhici kara isagu qof isqatangelii maa maaha qof isdilay qofka laga hadlaa qofkaan asagoon u kasbin hadduu iskaga dhaco oon asagu naftiisa inuu halaaga ugu talagelin qofkaas waa shahiid kan saddexaadna nabigu wuxuu yidhi wasaaxibu daati ljambi shahiid qofka tiibishada u dhintaana waa shahiid tiibishada qofka u dhinta tiibishada feeraha qofkaas waa shahiid aakhiro kan afraadna nabigu wuxuu hi walmabduulu shahiid qofka caloosha u dhintaana waa shahiid uurweynaan la ku dhacay calooshaa dirbirtay marka waa shahiid qofka caloosha u dhintaa kan shanaad nabigu wuxuu hi walxalqu shahiid qofka gubtaana waa shahiid qofka gubta waa shahiid dad badan hadda meeshan dadka muslimiinta ku gubtay qayraa loo rajaynay nabigu wuxuu yidhi salى اllahu alayه wasalam kalixaad wاladii yamuutu taxta اlhadmi shahiid qofka dhismuhu ku dumaana waa shahiid dhisman hadda dadka gabalna waa gubtay dadna dhismaaba ku dumay qofka dhismuhu ku dumo waa shahiid kan toddobaad walmar'atu tamuutu bijumcin shahiid haweenayda isku dhimata uuray laheed waa isku dhimata ilmihiiyo caloosha ku jira shahiidad wey walmar'atu tamuutu bijumcin haweenayda dhimata ayadoo ilmihii caloosha ku jiraan shahiidatun waa shahiida marka toddobadaasuna waa shuhada riwaayadaa gabal dhahaya nufasaan midda umushay umu raacata waa shahiidna waa jiraan marka muwadda imaam maalik ku wariyay waana sugan yahi rawa الbukhaariyu can اlbaraa baraa wuxuu bukhaari ka wariyey radia allahu canhu qaala baraa inuu yidhi ra'aytu rasuulallah rasuulka ilaahi ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam yowma alaxzaab maalintii axzaab oo dagaalkii axzaab ee gaaladu soo bahaysatay ee madiine ay ku soo duuleen yanqulu xaal uu nabigu qaadayo aturaaba caradi tarajaygii ama dhufayskii wax ka qodahay nabigu magaalada lagu wareejinayey uu wax ka qoday caradiiu qaada waa rasuulkii alle taasna waxay tusaydaa imaamka muslimiinta ama madaxweynaha muslimiinta jihaadka inuu wax ka galo shaqadii isagiiba wax ka qabto waxay ku tusaydaa tawaaduca nabigeena suuban sala allahu alay slam tawaaduciisa yanqulu xaalu qaadayo aturaaba carada walxaalu carada qaadaya qad waaraa uu qariyey aturaabu caradii bayaada badnihi calooshiisa cadaankeedii calooshiisii ciid aa ku rogantay taasna waxay tusee qofka marka uu shaqo qabana inuu u tafaxayso maxaa yaele calooshii waa banaaneed maruu ku xihana inta cawrada cawrada ninkana waa maa bayna surati warukba xudunta iyo labada jirib intaas u dhaxayda wey marka inuu intii kaleeto uu u diyaargaroobay shaqo oo uusan shaati wadanay ku tuse iyo qamiis midnaba marka caraa qariday calooshii caraa qariday marka caloosha raggu cawro maaha xudunta wixii ka koreeya cawro maaha day cawro ahana nabigu qari laha wlxaal ayuu ciidda qaadaya yaquulu nebigu uu leeyahay lowlaa anta mahtadaynaa walaa taصadaqnaa walaa sallaynaa faأnzil الsakiinata calayna وahabit الأqdaama in laaqaynaa ina alulaa qad baqow calayna idaa araaduu fitnatan abaynaa lowlaa anta lowlaa hidaayatuka ilaahayow adiga hanuunintaadu haddaysan jiri lahayn hanuunintaad adiguna hanuuniday haddaysan jiri lahayn lowlaa anta lowlaa hidaayatuka iyaana hanuuninta aadna hanuuniday haddaysan jiri lahayn mahtadaynaa ma aanan hanuunin walaa tasadaqnaa waxna ma sadaqaysaneen walaa sallaynaa mana aanaan tukaneen marka fadliga waa in ilaahay loo tiiriya qofka waxaa la rabaa daacada iyo iimaanka iyo kayrka ilaah ku waafajiyey inaadan xooggaaga iyo xeeladaada u tiirin iyo awooddaada ood rabbulcaalamiin u tiirido nabigu ilaahay buu u tiiriyo fadiiladii oo dhan faanzil sakiinata xasilooni ilaahay ou ku soo deji calaynaa korkeena xasil oo argagax iyo walbahaarka ilaahu naga ilaali faanzil isakiinati xasilooni ilaahay ow ku soo deji calaynaa korkeenna wasabit ilaahay ow sub alaqdaama cagaha in laaqaynaa haddaan gaalada la kulanno gaaladaee soo socotaa alla sheegay gaalada markaan la kulanno ilaahay ow anan carar ilaahay ow na sub inal ulaa kuwaas gaaladaa qad way ku gardaroodeen calaynaa korkeenna waa nagu gardaroodeen gaalo idaa araaduu markay doonaan fitnatan gaalnimo iyo baadi fitna waa alkufru wadalaal gaaladii hadday doonaan inaan gaalowno inaan baadiyowno diinka ka tagno abaynaa waa diidnay ma yelin ma yelin islaamnimadeenaan ku mitidayna rawa bukhaariyu can abi saciidin اkhudriy radi allahu canhu qaala abu saciid wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay man saama qofkii sooma yowman maalin fii sabiilillaahi jihaad isagoo ku jira oo laba cibaado isku dara isagoo laba cibaado isku daray jihaadkiioo cibaadaa iyo soomkiioo cibaadaa qofkii labadaas hal maalin isku dara bacad allaahu allah wuu ka fogeeyaa wejhahu wejigiisa cani naari naarta sabciina khariifan toddobaatan sano khariifka waxaa la idhahdaa dayr xilliga aan hadda ku jirno xilli roobeedkaan aan hadda ku jirnaa la idhaha khariif xilliga ku xigana shitaa'a la idhahdaa diraacda ama waxa weeye jidaalka soo socda kaasna shitaa'a la idhaaha midka ku sii xigana rabiica la idhaho guga ah kan ka dambeeyo xagaagana sayf a ah la yidhaaha afartaas xilli marka tan khariif weey khariif waa dayrta laakiin hadda dayr loolama jeeda sanadkii oo dhanaa loola jeeda labiyo tobankii biloodaa loola jeedaa maanta marka qofku hal maalin isagoo jihaad ku jira hadduu soomo toddobaatan sano intii loo socdaa naarta alla ka fogeeyey maxaa yeele laba cibaadoo waaweyn uu isku darsado laba cibaadoo waaweyn laakiin culummadu waxay yidhahdaan waxaa shardi ah marka qofka mujaahidkaa soomayo waa inuusan jihaadkii ka daciifayn haddii uu ta tabar dhigo uusan cadowgii celin karin waxa uu ajar badan inuu afuro inuu afuro rawa الbukhaariyu can zayd bni khaalid radia allahu canhu ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayه wasalam qaala wuxuu yidhi man jahasa qofka diyaariya haasiyan qof duulaya fii sabiili اlahi jidka alle faqad hazaa waa duulay qofkaas qof duulaan aadaya qofka diyaariya diyaarinta waxay tahay wixii uu dagaalka ku aadi lahaa inaad sido hubkii iyo saadkii iyo dhaqaalihii uu ku bixi lahaa ayaad siida hubkii dhaqaalihii sahaydii qofka qof mujaahida dira asaguna waa jihaada waa la ajar egi man jahasa qof ka diyaariya haaziyan laakiin fiiri fii sabiil lahi yaa shardiya fii sabiil ahi waa laba shardi qofka cidda uu la dagaalama waa inay tahay ciddii allaah amray in lala dagaalamo jihaadkii sharciga aha waa inuu yahay dad haddee meelan jihaadkii ahayn aad qof u dirto dembigaad la leeda dembigaad la leeda waxaa la rabaa dagaalkii allaah amray oo dadka alla yidhaah lala dagaalamo inay yihiin dadka u dirayda tan kalena waxa weeye litakuuna kelimatullaahi yalculya waa in loo bixiyo aduuna xoolahaaga u bixe aduu ejelkaaga intaasaad ku heli ilaahay dartiisaan u bixda diinku ku kor man jaasa qofka diyaariya waa labadii shardi oo cibaado walba ay laheyd alikhlaas walmutaabaca cibaado kastaa labadaa shardi leh man jaasa qofka diyaariya ghaasiyan qof duulaya fii sabiililaahi jidka alle ku duulaya faqad qasaa isna waa duulay waman khalafa qofkii uga dambeeya ghaasiyan qof duulay fii sabiililahi jidka alle ku duulay bikayrin khayr qofka uga dambeeya faqad qasaa waa duulay khalafa macnaheedu waxay tahay dadkii uu ka tegey eheladiisii dadkii mas-uuliyaddu ka saarneed qofkan uga dambeeya oo u daryeela oo waxay u baahnaayeen u qabta waxay u baahnaayeen xoola biilkii daryeelkii kawarqabintii dadkiis ilaa qofkii jihaadka aaday qalbigiis wuxuu ku deganaan karaa camalkiina uu ku maqnaan karaa waa in dadkii looga dambeeyo ee haddii gadaalkiisii dhibaata ka jirto ma maqnaan karo marka qof jihaad aaday qofka ehelkiisa uga dambeeya ee biilkoodii iyo noloshoodii iyo daryeelkoodii uga warqabaa kan jihaadka aduu ajar egi kaasuu la ajar egi markaas xataa culammadu waxay yidhahdeen qof qof hadduu midna diro mid tegayna eelkiis uga dambeeya ama inta diray oo asagii qabanqaabiyey uu yidhi eelkiina anaa igu og tahay laba mujaahiduu la ajar egi taas ah, weyn rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayre wuxuu bukhaari ka wariyey yaquulu xaalu leeyahay qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man ixtabasa qofkii xidha farasan faras fii sabiililahi jihaad u xidha faras ayuu diyaariyey meeshaanu ku hayaa wax kale uguma talagelin jihaad fii sabiililah diinka alla koryeelidiisa in loogu dagaalamo man ixtabasa qofka xidha farasan faras fii sabiililaahi jihaadna u xidha iimaanan rumaysnaan uu rumaysan yahay daraaddeed bilaahi allah wa tasdiiqan iyo rumaysnaan uu rumaysan yahay biwacdii ilaahay ballanqaadkiisa ilaahay buu rumaysay qofku waa muumin ballanqaadka ilaahay ballan qaadoo jihaadku ajar badan ku ballan qaadayna waa rumaysan yahay qofka nuucaas yeela fa ina shibacahu shibac waa waxa uu ka dhergaayo farasku fa shibacahu faraskaasu wuxuu ka dhergaa wa riyahu iyo waxa uu cabayo riyagana waa biyaha uu cabayo fa ina shibaacahu farasku wuxuu ka dhargaa wa riyahu iyo waxa uu cabaa wa rawtahu iyo digada faraskaas digadiisa wa bawlahu faraskaas kaadidiisa fii miisaanihi qofkaas miisaankiisa loo saara yooma alqiyaamata xataa intuu digay dhigay waa lasoo qaada taasna waxay ku tusee aakhiro miisaana acmaasha ah, la saaraa daacadii qofkuu sameeyeyna wax miisaanka la saari kara ilaahay ka dhiga ilaahay baa u bedelaa wax miisaan la saaro marka wax alla wuxuu cunto siiyey faraskaas ama doog uu cunay iyo biyuhu cabay iyo waxa waya digadii uu dhigay iyo kaadidii kulli inta loo soo qaada miisaanka loo saara xasanaadkiisana ku jire taasna waxa ay tusaydaa oo laga qaadanaa fardaha in la waqfi karo waxyaalaha oo manquulka oo aan ahayn maguurtada waa la waqfi karaa haddii nacfigoodii la isticmaalayo shaygio baaqiya marka waxyaalaha manquulka gaadiidka waa la waqfi karaa ajar badan oo weyna ilahay agtiisa waa looga helaa rawa lbukhaariyu can mucaadin radia allaahu canhu mucaad wuxuu ka wariyey qaala mucaad wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa radifa nabiyi nabiga mid fan saaran sala allahu calay wasalam ridfiga waxaa la yidhaah labada qofoo maaragtee mootada isla saara mootada midka dambaa ridfi laydhah fangal kuntu waxaan ahaa ridfa nebiy nabiga mid fan saaran sala allahu calayh wasalam calaa ximaarin dameer dameerkoo yuqaalu lahu laydhaha cufayr dameer oo la dhihi jiray cufayr oo magacaas leh fardaha iyo dameeraha magac gaar ah aa loo bixin karaa magac gaar ah sida dadka magac gaara ah loo bixiyo hadda waxaan o dhan waa rijaal mid walbaana magac gaaru leeya soo maaha dameerka adiga magac gaaraad ula bixi karta magac gaaraad ula bixe cufayr ala dhihi jiray midkaan waxaa nabiga u soo hadiyeeyey boqorkii masar muqawqis boqorkaasa usoo hadiyeeyey boqorkaas muslimna maahay boqorkaasa usoo hadiye gaal hadduu wax ku hadiyeey waa laga qaadan karta aa laga qaata marka dameerkaasaan isla saarnay buu yidhi aniga nabiga sala allahu calayh wasalam aniga nabigaa isla saarnay marka waxay tusaydaa dameerka waa laba qof ama faraska ama gaadiidka laba qof way isla kori kartaa laakiin shardi waxaa in awood u leeya uu ku qaado hadduu dhibtoonayo ma banaana in laba la saara ma banaana faqaala nabiga wuxuu yihi yaa mucaadu mucaado hal tadri ma og tahay maa xaqullaahi ilaahay xaqiisu waxa uu yahay cala alcibaadi addoommada korkooda xaalu haday ma taqaanaa mucaad ilaahay xaqa uu ku addoommada wamaa xaqu xaqucibaadi addoommada xaqoodana ma og tahay calalahi alla korkiisa xaal xaqaas u ahaaday marka xaqa addoommada saaran oo allaah leeyahay allah ku waajibiyey addoommada laakiin xaqa allaah saaran oo addoommadu leeyihiin allah isi saaray tafadulan naxariis iyo fadli asaga uu addoommada u naxariistay labadaas xaq ma taqaana qofkaan labadaas xaq oqoonin waa nasiib daro xaqa ilaahay iska leeyahay oo kugu leeyahay iyo xaqa aad mudanaydo markaad xaqa ilaahay ilaalido qultu waxaan idhi yidhi allaahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa ogaal badan masaa'ilka diinigaa markuu saxaabada nabigu weydiiyo yidhahda ma taqaanaan saasay dhihi jireen allaahu warasuuluhu aclam saddex faa'iidaana ku jirta xataa hadduu yaqaano saxaabku saasuu leey saddex faa'iidaa ku jirta ta'aduban maca nebiy nabiga in laga idan qaato oon agtiisa masaa'ilka laga tuurin o waxaad dhici karta adugu masalada waa taqaan laakiin siyaado nabigu inuu ku daro lakin haddaad ugu sheegto inta yartaad ku gaabse rajo la rajaynaa nabigu inuu siyaado ku daro labo barakaysi hadalka inuu asaga ku dhawaaqa la barakaysana saddex faa'iidaa marka ku jirta marka saxaabadu saasay dhihi jireen masaa'ilka diinigaa allaahu wa aclam nabigu markuu noolaana waa la dhihi jiray haddana waa la dhihi karaa bacda nebiyi saxaabadu waa dhihi jiray allah warasuul aclam waa masaa'ilka diiniga laakiin waxyaalaha qadarkaa allah warasuulu aclam ma dhihi jira nabigu markuu joogay haddana ma banaano nin uu yidhahdaa beriir roob mada-ah maxaa leeda allah warasuulu aclamana ah, maya ma dhihi jirto rasuulku ma oga beriir roobda-inkan gabaraaba tira iyadoo baraanburayda aroos aroosyada waa laga baraanburaa waana sunno ah, in laga baraanburo waa waxyaalaha xalaasha lagu yaqaano aroos laga baraanbura waa xalaal lama qariyo xalaal baraa la guutaa hudmasiro weey balaayo haddaad maqasho soo ma jeedin ee xalaal baraa la guutaa gabdhuhu inay baraanburaan gurbaanka garaacaan waa calaamada xalaasha lagu yaqaan nabigaana yidhi sal allahu alay wasalam faslu maa bayna alxalaali waalxaraam addufu wasaw xalaasha iyo xaaraamta waxaa lagu kala yaqaan gurbaanka iyo codka gabadha codadka gabdhaha baraanburaya iyo gurbaanka ay garaacayaan waa calaamada xalaaleed lama qarinayo soo ma jeedin mudbasirada xaa lagu yaqaan iyo xaaraan indha shareeraysan xidhan jirin u xir waxa weeyaan luuqa ka sii bixi xagga aan iska soo qooranno waa taasaa soomaali waxay yidhahdeen cayaar haddaan wax ku jirin habeenkii xal loo tuma soo ma jeed bay wanaag tahay ha habeen loo tuma ma maalin la tuma ha maalin lama tuma habeenkee la tuma soo ma jeedi marka bal fiiriya diinka iyo iyo xikmadda muslimku say isku waafaqay nabiguna wuxuu leeyahay xalaal waxaa lagu yaqaanaa codka gabdhaha iyo gurbaanka aroosyada ah, marka gabar baraanburayda nabiguna oo maqlay waa dhegaysanay waxay ku to baraanburkiiya la fogaaday markaasay tihi wafiina nebiyun yaclamu maa fii qadin dhexdayda waxaa jooga nabi og waxa berri dhacaayo nabi wuxuu idhi laa taqul haakada hadhihin hadalkaas laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaya alla maahan cid kale ma oga ah, cid kale ma oga waxa berri dhacaya marka waxyaalaha oo qadarkaa dhacaya ilaahay baa og lama yidhi allah warasuulu aclam laakiin masaa'ilka diiniga allah warasuuluhu aclam aa la yidhahdaa saasay u kala duwan yihin allah warasuuluhu aclam uu yidhi ilaahiya rasuulkiisa uga ogaan badan qaala wuxuu yidhi nabigu fa ina xaqa allah ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada korkooda xaal u ahaaday an yacbuduuhu waa inay allah caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an ilaahayna aysan wax la wadaajin masaladaas qof walba waa inay qalbigiisa ku weynaato an yacbuduuhu waa inay allah caabudaan walaa yushriku aysan la wadaajin bihi bilaahi alle shay-an shayna shay-an waa nakira fii siyaaqi nahy walaa yushriku laada naahiya waa nakira fii siyaaqi nahyi tacumu shaygaasu malag muqaraba ha ahaado nebi mursala ha ahaado weli saalixa ha ahaado dhagax ha ahaado geed ha ahaado cid ay banaanta ilaahay in shirka lagala dhigaa ma jirto ilaahay cid la shirkaaho ma jirto keligiisu cibaadada u daa wa xaqu lcibaadi addoommada xaqooda calallaahi alla korkiisa xaal xaqaasu ahaaday alla isagaa isi saaray anlaa yucadiba waa inuusan cadaabin man laa yushriku bihi shay-an qof aan waxba la wadaajin bal tana fiiri tawxiidka qiimihiisa fiiri qof kasta waxaa la rabaa meeshaas inuu xaqiijiyo tawxiidka inaad xaqiijido waa ballanqaad ma ilaahay weyna cadaab waa kaa badbaadina tawxiidkaaga xaqiiji ilaahay cidna ha garab dhigin faqultu waxaan idyuu yidhi waxaa dhaha mucaad yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo afalaa ubashiru naasa dadka miyaanan ugu bishaaraynayn dadka miyaanan ugu bishaaraynayn qaala nabigu oo macnaheedu waa maxay dadka ma u sheega ma idhaahdaa shirki qofkii beri ka noqda ilaahay cadaabi maayo saas uu sheegaa qaala nabig wuxuu yidhi laa tubashirhum ha ugu bishaarayn oo fayatakilu ay tala saartaan waxaa dhici karta dadka gaban inaysan sax u fahmin oo ay moodaan shirkiga kaliya iska ilaalin dunuubta kale ha iska ilaalin daacada alle ha ku dadaalin inay moodaan ah, anuu shirkigan iska ilaalaa bis oo ay iska daayaan axmaashi marka taasuna waa fahm qaldan saas daraaddeed xadiidkan waa xadiidkay culammadu u daliishadeen dadka garal masaa'ilka aysan fahmi karin looma sheego haddii kale waa ku fidnoobaya hadda nabi wuxuu ha u sheegi aakiru xayaatii uu sheegay markuu dhiman rabay agteeda uusin amaa dembi kaa soo gaaraa markaasuu sheegay sababtuna waxa ay tahay marka koobaadba waxa loo diidaayo waxay ahayd si qaldan dadku inay u fahmaan markii dambe oo cilmigii faafay dadka cilmigii ku raasiqay oo aysan si qaldan u fahmayn markaasuu dadkii u sheegay mucaad oo laga aamin noqday inay dadku si qaldan u fahmaan markaasan buu sheegay xadiidkaas ibnu abi jamre sharxiisa masale muhiimuu ku sheegay wuxuu idhi tawakulka ilaahay la tala saarto labu u qaybsamaa tawakul sharci ah iyo tawakul laqwi ah tawakul tala saarasho sharci ah iyo tala saarasho baatil ah midda sharciga waxay tahay uu yidhi qofka inuu ilaahay arrintiisa u dhiibto taladiisa ilaahay u dhiibto ku kalsoonaado awooddiisa markuu ku bixiyo amarka alla qaadashadiisa iyo wuxuu alla reebay ka fogaanshadiisa kaasaa sharci ah dadaal wax kastoo alla ku amray samee wax alla kaa reebay ka har ilaahayna ku kalsoonow ilahay inuu kuu naxariisaa ilahay tala saaro tawakulka baatilkaah laaqiga wuxuu yahay qofku inuu ka tago camalkii oo asagoo wax camala samayn uu yidhaha ilaahayan tala sax taas adduunyadana lagama ogola diintana lagama ogola adduunyada waxaa rabaa qofku inuu shaqaysto xadiis saxiix muslimka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ixris calaa maa yanfacuka wixii ku anfacaya ku dadaal shaqayso cibaadayso haddaad jiranta istawe haddaad ilma rabto guurso adiga dadaal haddaad xoola rabto shaqayso wastacin bilaahi ilaahayna kaalma ka dalbo adiga dadaalkaaga ha isku hallayn walaa tacjisan caajislow ha noqon oo hadhihin anuu shaqaysan maaye allan tala saarta isku dhih markaad dadaasho macnaheedu maahan dadaalkaaga inaad wixii ku wada gaarayso fa in asaabaka shay hadday wax ku asiibaan dhakhtar kastaad la xidhiirtay waa raysadiid waad guursatay ilma waa weyn waa shaqayday xoola waa weyn waa dadaashay laakiin wixii aad u dadaalayda waa weyday falaa taqullow ha shallaay marka haddii haddaad saas yeeli laha waxba ii qabsoomin ha dhigi fa ina low taftaxu baaba shaydaan lowdu albaabka shayddaankay furtaa ee waxaad tidhahdaa qadar allaahu wamaa shaa faca ilaahay baa qadaray ilaahayna u qadoomu sameeya saas markaad adugu inta dadaasho sidaad rabto ay noqon weydo ha shallaayo hadhihin saas yeeli lahaa saas ma noqoteen hadhihin taas waa shaqo shaydaan ee waxaad tidha allaa qadaray wuxuu alla doonaana hirga saas saasaad leeda rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu bukhaari wuxuu abu hurayre ka wariyey allah raabi ka noqdee anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi alkhaylu farduhu lialaaثatin saddex qofay u sugnaadeen macnaha dadka fardaha haysta farduhu waa miisaal xoolaha kalena waa sidaasoo kale dadka fardaha haystaa saddex nuucay kale yihiin hiya fardihi ajru waa ajar lirajulin nin xaal u sugnaaday qof ajar u keena fardaha uu haysto walirajulin wahiya fardihii sitrun waa astur lirajulin nin xaal u sugnaaday asturku wa calaa rajulin wahiya fardihii wisru waa dembi calaa rajulin nin korkiis xaalu dembigaasu ahaaday dadka fardaha haysta waa saddex gaadiidka kale iyo xoolaha kalena waa nuucaas qof ajar u kehelaa qofna isaga adduunka ceebtiisaa ku asturan qofna dembiyu ka helaa nabigu waa sharaxay salى اlahu calayh wasalam faama ladii qofka lahu ajrun ajar u sugnaaday farajulu waa nin rabadahaa fardihii xiray fii sabiililaahi jihaad u xihay jihaad u diyaariyey faadaala waa beereeyey fii marjin meesha uu ku xiray ow rawdatin ama beerta marjiga waa meel oo daaq leh dhul weyn oo daaq leh ah raafka ama meeshaas qoobka ama meesha lugta hore aa xarig dheer looga xidhaa meesha lagu xidhaayo doog badanay leedahay marjiyaa la yidhahda hadday doog iyo biyo leedahana rawdaa la yidhahda marka waa la dheeraarina xarigaasaa lagu xidhaa uu daaqa uu daaqa waa soconaa meel fog u soo daaqa markuu tegi tego xariggaa soo dhufana markaas soo laabana marjigu marka waa meeshaas doog gale haddii ay doog iyo biyo isla leedahayna waa rawda labadaba saasay kala yihiin kaliya wuxuu cuntadaas iyo waxaas u siina inuu ku jihaado ilaahay ku caabudo bis faama ladii kan lahu ajrun ajar uu sugnaaday farajulun waa nin rabadaa fardii xidhay fii sabiillahi jidka ilaahay u xidhay oo jihaad dartiis u xidhay fa adaala waa dheereeyey fii marjin daaq dhexdiis aw rawdatin beer famaa asaabat wax alla waxay fardahaasu asiibto fii diyalihaa dheeraarinta la dheeraariyey daalika ee kaas ah xariganta lugta looga xihay xarig dheer xarigaas waa daaqayan waa daaqayaan markuu fogaa tagan xarigaa dhufan ila xarigu xadu leeyahay marka diyalku waa xarigaas dheer waa dheeraarinta la dheeraariyey famaa shaygii asaabad farduu ay asiibto fii diyalihaa dheeraarinteeda daalika oo kaas ah oo min almarji daad ah aw irawdati beer ah kaanad waxay noqonaydaa amaankintaasu low ninka xaalay u sugnaatay xasanaad ajaryaalay noqoneen wax alla wuxuu daaqayo ajarulkeeda geedaha uu cunayo iyo biyaha uu cabayo walow goor annahaa fardihii qadacad ay goydo diyalahaa dheeraarinta xariggii lagu dheeraariyey oo lugta looga xidhay u goost markaasuu cararay walow qadacad fardihii hadday jarto oy goydo diyalahaa dheeraarinteedii fastanad ay boodo sharafan hal shood ow sharafayni ama laba shood sharafka waxaa la yidhaahdaa waa bootinta faraska marka uu boodo meesha uu bootinta ku gaaraa la ydhahdaa sharaf shawku waa intaas macnaha waxaa la yidhi xadkiisu wuxuu jiraa waa intii qof ishu meeshay wax ka aragta wey ilku wareerka meesha ugu dambaydo ishu wax ka arki karto intaas wey madda saw qofka codkiisu meesha uu gaaro meeshaasaa waxaa la rabaa sharaf ama shood marka hadday boodo oo ay boodo sharafan hal shood ow sharafayna ama laba shood kaanad waxay noqoneen arwaasuha digada ay digootay intay boodayday wa aafaaruha raadiyaalka cagaha meelahay dhigtay xasanaatin xasanaadkoo lahu ninka u intaas ay boodaydo meeshay cagtan dhigto meeshay ku digooto kulli waa xasanaad walow goor annahaa fardihii marad ay marto binahrin webi oo fa sharibad minhu ay biyo ka cabto ama webi ama bal ama beel biyo yaallina iska marto iyadoo cararayda walam yurid asagu ma doonin an yaskiyaha inuu ka waraabiyo kaana daalika cabitaanku xasanaatinuu noqonaa xasanaadko lahu ninka usugnaado asagu xataa ma waraabin intay cararayda biyo cabto asagaa iskaliba loo qoray bal fiiri niyada kaas waa ninka fardihiisu ajarka u yihiin kan labaad warajulu waa nin rabadahaa fardihii xidhay taqaniya deeqtoonaansho dadka aad ka deeqtoonaad yaadan dadka u baahan uu isleey oodan baryin dadka taqaniyan deeqtoonaansho iyo wa tacafufan dhowrsi oo uu ka dhowrsanayo can su'aali naas dadka inuu wax weydiisto wuxuus yidhi dad yaadan wax weydiisana faraskaaga diyaarso faraska walam yansa mana halmaamin xaqallaahi ilaahay xaqiisa fii riqaabihaa daatadeeda xaaluu ku sugan yahay walaa duhuurihaa dhabaryaalkeeda xaaluu ku sugan yahay xaqii ilaahayna ma halmaamin maxaa loola jeedaa xaqii ilaahay saddex qowlay ku fasireen culummadu qowlka jumhuurta walam yansa ma halmaamin xaqallaahi ilaahay xaqiisa fii riqaabihaa fardaha daatadooda xaaluu ku sugan yahay macnaha fardaha waa quudina ma dayacayo si fiican u quudina xoolaha ilaa aad milkido waa mas-uuliyada kaa saaran ilaahay xaqiisi waa inaad si fiican u daryeelto marka xaqii alle waa daryeelka waa cuntada iyo cabitaanka uu siina walaa duhuurihaa xaqa ilaahay oo dhabarkeedana waa inaadan saarin waxaysan qaadin kaas waa qowlka jumhuurta qowlka labaad culummada gobol ay mareen walam yansa waa inuusan halmaamin xaq allah ilaahay xaqiisa fii riqaabiha fardaha daatadooda xaalu ku sugan yahay walaa duhuuriha waxay tahay haddii looga baahdo qoor fardihii moogta faras qoora uu leeyahay oo fardaha kale loo hayoo rimiya qofaan asagu qoor lahayna yidhi faras isii fardihiisa qof ay dhadig wada yihiin aa yidhi war faras isii sanadan ii rimiyo fardaha waa inuu bixiyo duu diido xaqa ludi maxay ka dhibeen cad laga goosa maaha mota waynuusan u diidin walaa duhuurihaa xaqa ilaahay oo dhabarka saaran qof baahan u arkay oo meel cidlaa yaalla uusan jidka uga tegin qof ay si uga cadda asagana markii loo baaro waa inu jihaadka ku aada faraska markii loo baaro waa inu jihaad ku aada qof meel dayacan yaalna waa inuusan ka tegin ee uu sii qaada xaqii alle waa qowlka labaad qowlka saddexaad waa qowlka xanafiyada ku fasirto fardaha sekadoodii oo yidhi ardaha sk laga raba w abada ayagaa ka jira ardanaa sk lagama rabo qowlkoodu waa iska daciif ras laguma laha sk haddii صaiixa u l ardaha sk laguma le mar haddaysan ganacsi ahaynoo dhaqan laga rabo iyo in lagu shaqaysto aras sek laguma laha xanafiyo warkeed wey qowlka saddexaad warajulu waa nin rabada xihay haa fardaha taqaniyan beeqtoonaansho caninaasi dadki inuu ka beeqtoonaado uu rabo wa tacafufan dhowrsi can mas'alati naasi uu ka dhowrsanaa walam yansa mana halmaamin xaqa lahilay xaqiisa fii riqaabiha daatadeeda fardaha xaalusa ku sugan yahay oo waxa weeyaan fardaha koorta marka looga baahdo waa bixina walaa duhuuriha dhabankeeda xaqa allo ku sugan ma halmaamin asaga waa ku jihaada markii loo baahdo qofka meesha dayacan yaallo wadada iyo waa ka qaada fa hiya fardaha lidaalika qofkaas xaalu u sugnaaday sitru wa asru waa ku asturany adduunka waa ku asturan yahay oo dadkii uga deeqtooma aakhirana cadaabka uga asturnaana oo ajaru ka hela kan saddexaad warajulu waa nin rabadaha fardaha xihay fakran faan daraaddiis iyo wa riyaaan istusus wuxuu isleeyahay farda qaaligu leeyahay halgu yihahdo gaadiid qaaligu haysta halgu yihahdo isleeyahy warajulu waa nin rabadaas xihay fardaha fakran faan daraaddiis wariyaaan istusus iyo waniwaaan collaytan liahli islaami ahlu islaamka uu kula collaytama inuu muslimiinta ku dhibuu rabaa muslimiinta inuu kula collaytamuba u diyaarsado inuu dad muslima ku laayo uu u diyaarsado tigni ka badanoo beenuhu leeyihiin ma waxaad u malaynayna inay jihaad u diyaarsan yihiin ama diin alle in loogu gargaaro maya reer hebben in layskaga ma waxaad u yaraa signika oo diin loo diyaariyey miyaad ji aragteen wax badan ma badno marka faan iyo intaasoo huban leeyahay iyo xusunka iyadana gelin iyo muslim aad ku halaagti muslim aad ku halaagti waa halaagtaas adaa ku halaagsana adaa ku halaagsan waa midaas midda eerka warajulu nin raba daaxiray fakran faan iyo wariyaan istusus iyo waniwaan collayta liahli islaami lagula collaytamaa fahiya fardahaasu wisru waa dembi dembigoo calaa daalika ninkaas korkiisa saaran wa su-ila rasuulullah rasuulka alla la weydiiyey sala allahu calayh wasalam can ilxumuri dameeraha waxaa la yidhi fardii waa noo sharaxdaye dameerahana nooga war dameeraha war naga sii fa qaala wuxuu yidhi maa unsila laguma soo dejin calaya korkayga fiihaa dameeraha ilaa haadihi alaayatu aayaddan maahane aayaddan aljaamicatu oo macaanida badan kulminayda alfaadatu oo ayadoo kale aan qur-aanka lagu arag fiiriya nabiga sal اlahu alay markuu mas'alo sheega ilaaha u soo waxyooday hadda fiiri fardahan uu sidaan uqaybina allah sida ugu soo sheegay hawadiisa ka sheegi ma fardihii marka la weydiiyey wixii waxyigaha oo naska aha u sheegay laakiin dameerihii markii la weydiiyey wuxuu yidhi aayad guud oo ay soo gelayaana jirta laakiin si gaara daliil gaara la igama waxyoodo laakiin waxaa jira daliil guud ay soo gelayaan oo caam waa aayaddan axkaamta badan jamcinayda ayadoo kalena aysan qur-aankaba ku jirin waa maxa waa aayaddan faman yacmal qofkii sameeya midqaala daratin dhuuracase qadar le-eg khayran oo khayr ah yarahu qayrkaas aakhira wuu arkaa waman yacmal qofkii sameeya midqaala daratin dhuuracaso qadar le-eg sharan oo shar ah yarahu waa arkaa shara min jihati shar macnaheeda waa maxe dameerka haddaad kayr ku samaydana waa arkay ajarad keele haddaad shar ku samaydana waa arkay wey saas ugu dariishaan nabigu sala allahu alay waslm wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وsلم وbaaraka عalى nabiyina mحamed